wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka oo subaxlaba ad ka dhegaysataan wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib waa subaxnimo khamiisah taariikhdan ay ku beegan tahay labada bisha koo iyo tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin ayaa waxa uu sheegay in xilligii ay dowladda bilaabi lahayd wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka maleeshiyada kooxda al-shabaab ay al-shabaab isku dirayaan qabaa'ilada soomaaliyeed isla markaana qabaa'ilada lagu baahan yahay in ay joojiyaan colaadda ka dhanka dadka deegaanka isagoona ugu baaqi waxgaradka inay arrimahaasi ku baxaan sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan khilaaf xoogan ayaa ka taagan doorashooyinka maamulka puntland iyadoona xalay magaalada garowe caasimadda maamulkaasi kulan ugu socday ay warmurtiyeed ka soo saareen ismada dhaqanka deegaanada puntland waxayna sheegeen in deegaanadaasi aysan xilligan doorasho ka dhici karin xukuumaddan waxay ugu baaqeen in doorashada xilligeed ay ku qabato oo baarlamaanka ay doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa sidoo kale xukuumadda madaxweyne deni ayaa arrintaasi soo horjeysatay wasiirka wasaaradda warfaafinta puntland waxauu sheegay in isimida ay la safteen dhanka mucaaradka hubaysan islamarkaana diidan doorashada deegaanadaasi qofkii codka ka dhacaysa arrimahaasi ayaan barnaamijka ku eegi doonaa inta hawada ku jiro xubintii kalamaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo falqaynta wararka

heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka oo aad ka dhagaysataan subax walba oo idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho iyadoo guud ahaanba deegaano kamid ah gobolada dalka ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya dadka deegaanka kuwaasi oo geystay khasaaras kugu jira dhimashiyo dhaawac islamarkaana muddooyinkii dambe dowlada federaalk soomaaliya ee maamulada colaadaasi ay ka socoto ay u jeedinayaan beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanadaasi ay in colaada ay joojiyaan iyadoona magaalada dhuusamareeb ee caasimada caasimada maamulka galmudug iyo sidoo kale deegaano hoos yimaadaba muddooyinkii dambe ay ka dhacayeen colaad udhexeysa dadka deegaanka kuwaasi oo markaasi geystay khasaaro iskugu jira dhamishiyo dhaawac magaalada dhuusamareeb waxaa lagu dilay ganacsato iyadoona arrintaasi loo aaneynayo aanooyin qabiil sidoo kale magaalada matabaanna waxaa ka dhacay dilil kuwaasi oo iyaga laftooda loo aaneynayo aana qabiil arrimahaasi ayay dowladda walaac xoogan ka muujisay waxaana soo taraya baaqyada loo jeedinaya dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya gobolka shabeellada dhexena muddooyinkii dambe waxaa ka taagnaa colaad aada u xoogan oo hataa gaartay meeshii ugu xumeyd iyadoona dowladda halkaasi ay u dirtay ciidamo booliisa oo aada u tiro kuwaasi oo hataa qeyb ay ka yihin ciidamada nabad sugidda ilaa iyo haatan ay ku kala dhex jiraan beelaha halkaasi ku dagaalamay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay in dowladda xilligii ay bilaabi lahayd wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka maliishaadka kooxda al-shabaab haatan qabaa'ilada soomaaliyeed ay soo dhex mareen markaana qabaa'iladii ay ku dagaalamayeen qeybo ka mid ah gobolada dalka arrintaasi ayuu nasiib darro weyn ku tilmaamay wuxuuna beelaha ugu baaqay in ay joojiyaan colaadda oo ay ka fogaadaan wax kasta oo dhibaato keeni kara dadka deegaanka waxa uu sheegay in arrinta ka dhacday magaalada dhuusamareeb ay ahayd arrin aada loogu xumaado iyadoona arrintaasi ay ka dhiidhiyeen shacabka ku dhaqan magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug iyadoona sidoo kale loogu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya deegaanka xanan buuro iyo sidoo kale xuduudda udhexeysa dowlada eh, deegaanka soomaalida etoobiya iyo maamulka galmudugna dadka ku dagaalamaya colaada joojiyaan wasiirka waxa uu sheegay in arrimahaasi oo dhan ay ka dambeeyaan maleeshiyada kooxda al-shabaab si ay ugu gabadaan ama ay u mashquuliyaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka kooxdaasi xaaladaha isku dhacyada beelaha iyo dilalka foosha xun ee ka dhaca ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo runtii aan falkaas cambaaraynayno uuna yahay fal aada u xun oo islaamnimada iyo ehelnimada iyo dadnimada soomaaliyeed intaba iyo dhaqanka soomaaliyeedba fal ka soo horjeeda in dad birmageyda oo ganacsanaya oo goobtoodii jooga in la dilo oo loona dilo aarsi qabiil iyo wax la ah runtii arintaasi waxay ahayd arin fajac ku noqotay dadka soomaaliyeed aan halkaana uga baaqayno arrimaha noocaasoo kale ah inaysan dib ugu soo noqon deegaamada dalkoo dhan sidoo kale waxaan rabnaa inaan beelaha xananbuura ku dirirayay maalmihii lasoo dhaafay iyagana oo isaga soo horjeeday oo hadda runtii ciidamo ciidamada amniga galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay kala dhex galeen halkaasna odayaasha iyo maamulka ee gobolka galguduud intaba ay ka shaqaynayaan sidii halkaasi arintaasi loo geli lahaa oo waawaantii hadda ay bilaabatay iyadana waa bogaadinaynaa waxaana leenahay dhammaan waxgaradka ay ka soo jeedeen dadka hadda dirirtu ka dhexayso inay caqliga u soo laabtaan oo ay isugu yimaadaan gogol wada hadal arrimahaasna halkaasay ku joogsadaan lana xaliyo runtii dadka reer galmudug iyo dadka soomaaliyeed guud ahaanba way ka dhiidhiyeen gaar ahaan dadka caasimada degan oo maanta aan arkaynay dareenkooda siday u muujiyeen culimmadoodii dhallinyaradii ardaydii ganacsatadii oo joojisay ganacsigii ardaydii oo joojisay iskuulladii ay tegayeen dhammaan waxay la duubteen dadkii victimiska ahaa oo dhibaatadu ku dhacday marka waxaan rabnaa arrintaas in la xoojiyo oo aan fal kale oo kaas lidi ku ah ama kaas loogu aarayo ama kaas daba jooga inaysan dib u dhicin culummada iyo odayaasha iyo akhyaarta kalena iyo maamulkana waxaan rabnaa inay ku baxaan arintaas lana joojiyo waxaan rabnaa inaan bogaadino ciidamada qalabka sida oo halkan ka baxay oo gobolka shabeellada dhexe shaqaaqooyin maalmihii dhexe ayaguna jiray kala dhexgalay halkaasna ka wado howlo xasilina iyo in la baacsado maleeshiyaadkii dhibaatada halkaas ka waday oo beelaha walaalaha isku diraya waxaan kaloo baaq nabadeed hadda rabnaa inaan usoo jeedino iyadana gobolka mudug barigiisa dhanka puntland arrimo ayagana dagaallo ka dhacay oo laba beeloodoo walaalaha dad dhowr qofna ay ku dhinteen iyagana waxaan rabnaa maamulka gobolka mudug iyo dhammaan dadka ay khusayso hay-adaha amnigu inay ku baxaan arrintaas lana joojiyo waxaad moodaa in wejiga labaad ee dagaalku markii uu bilowmayey oo ciidamadii qalabka siday furmihii u dhow yihiin in isku dhacyo soo noqnoqonaya oo aad moodid inay qorshaysan yihiin in ay maalmahan dambe soo cusboonaadeen mar walba oo khawaarijtu xaalad cidhiiriya gashana waxaan aragnaa in beelo in badanoo dadka ka mid ah ayaa isku xiraya arrimahaas oo arrimaha khawaarijta sidoo sidaasi la mid a ah, dee matabaannax dil foolxun buu ahaa kaasina waxauu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha axmed macalin fiqi oo ka hadlayay colaadbeeleedyada kasoo cusboonaaday deegaano ka mid ah gobolada dalka kuwaasi oo muddooyinkii dambeba ka taagnaa deegaanadaasi islamarkaana geystay khasaaro iskugu jira dhimashyo dhaawac haddaan eegno deegaanada maamulka puntland muddooyinkii dambe magaalada garowe caasimada puntland waxaa shir ugu socday isimada deegaanadaasi kuwaasi oo kaga harinsanayeen doorashooyinka muranka xoogan uu ka taagan yahay islamarkaana xukuumadda siciideni ay doonayso in doorasho qof iyo cod ay ka qabato deegaanada puntland halka xubnaha mucaaradkana ay diidiin arrintaasi oo aysan ay leeyihiin in aysan xilligan la joogin in doorashada deegaanadaasi qof iyo cod ay ka dhacdo isla markaana xukuumadda ugu baaqeen in ay doorashada ee eh, baarlamaanka ay doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ismada ayaa sheegay in xilligan aysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah islamarkaana loo baahan yahay in nidaamkii hore ee deegaanada puntland lagu laabto maadaama khilaafka udhexeeya khilaafka u dhexeeya hogaanka puntland iyo xubnaha mucaaradka ay markaasi cirka isku sii shareeray waxayna ismada ugu baaqeen in xaaladda la dejiyo oo lagu laabto jadwalkii hore ee doorashooyinka puntland oo ahaa in markaasi xildhibaanada ay doortaan madaxweynaha ku-xigeenkiisa mid ka mid a ah ismada puntland ayaa war saxaafadeedka u akhriyay warbaahinta in doorashadu ay ku qabsoonto xilligeedii la qaban jiray ee ahaa siddeedda bisha janaayo in xubnaha baarlamaanka cusub lagu soo xulo hannaankii ay odayaasha dhaqanku ku soo xuli jireen maadaama xilliga ka harsan muddaxileedka dowladdan aan laga gaari karin howlaha badan ee ay doorasho kale u baahan tahay in xubnaha baarlamaanka cusub ay doortaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka taariikhdu marka ay tahay siddeedda bisha janaayo in dowladda la dooran doono ay qabato doorashooyinka golayaasha deegaanka degmooyinkii dhimanaa ee aysan ka qabsoomin doorashadii qof iyo codka ee dowladaha hoose laguna qabto muddo lix bilood gudahood ah oo ku eg siddeedda juun murashaxiinta qabashada xilalka xubinnimada golaha wakiilada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa inay ku dhaartaan lagana saxiixaa meelmarinta iyo dhammaystirka barnaamijka doorashada qof iyo cod muddo bilood ah taasoo haddii ay ku guuldarraystaan aysan xaq u yeelan doonin ka qaybgalka doorashada xigta iyo inay isu soo sharaxaan xil siyaasadeed maadaama muddaxileedka hay-adaha dowladdani uu gebageba yahay waxay isimadu guddoomiyeen in dowladdu ay soo saarto lifaaqii doorashada sida ugu dhaqso badan magacoodana guddiga ansixinta baarlamaanka iyo xallinta khilaafaadka waxaa kaloo ay isimadu guddoomiyeen in dhammaan ciidamada qalabka sida ee puntland aysan ku milmin siyaasadda kana qayb qaadan khilaafka iyo ismaandhaafka darafyada ishaya maadaama loo idmaday sugidda ammaanka puntland qalabka ay hayaanna uu yahay hanti qaran oo ay tahay in loogu adeego amniga puntland iyo dadkeeda oo dhan waxay isimadu guddoomiyeen in guddi xaqiiqa raadin ah loo saaro qiimaynta khasaarihii naf iyo maal ee ay geysteen dagaaladii ka dhacay boosaaso iyo garowe kaasini wuxuu ahaa mid ka mid ah ismada puntland oo u akhrinaya warbaahinta war-saxaafadeed ay ka soo saareen muranka xogan ee ka taagan doorashooyinka maamulkaasi dhanka kalena wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland oo isna la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu kasoo horjeestay arinta ama warka kasoo yeeray ismada maamulka puntland kaasi oo ahaa in doorasho qof iyo cod aan la qaban karin wasiirka waxauu sheegay in ismada aragtooda ay soo dhaweynayaan islamarkaana ay ka mid yihiin dadka aragtida ka dhiibta ee deegaanada puntland ku dhaqan oo ama dadka shacabka ay la mid yihiin waxa uu sheegay in ismida ay markaasi la safteen ee mucaaradka hubaysan ee doorashadiidka ah isagoona sheegay in wax kasta oo dhibaato ka dhaca ay qaadanayaan ismada ee ku shiray ee magaalada garoowe ee caasimada puntland waa aragnay maarata isimada go-aankooda inkastoo aanay ahayn dee maaratay isimada puntland aan arrintaa u dhamayn waana soo dhaweynaysaa dowladu kala aragduwanaanshaha oo dimuqraadiyada qabtay in aragtidu ay kala duwanaan karto hase ahaatee dee aragtida tii sharci ku dhisan ayaa la qaadanaya sidaad la socoto dowlada puntland waxay leedahay hay-ado dastuuriya ah oo doorashada qaabilsan sida beek iyo baarlamaanka iyo maxkamada dastuuriga waxaad la socotaa hay-ada beek oo ah hay-ada u qaabilsan doorashooyinka puntland inay soo saartay jadwalkii doorashada puntland ku geli lahayd oo ah shan iyo labaatanka february laba kun labaatan iyo afarta go-aanka ay gaadhaan waxaa jebin karta oo keliya maxkamada dastuuriga ah siyaasada dalka waxaa u xilsaaran dowladda mudaxireedkeedii ku jirta xaqna way u leedahay jihaynta siyaasada dalka sidaad la socoto axdi qarameedkii puntland lagu aasaasay waxaa ku qorayd saddex sano gudahood in loo gudbo qof iyo cod eh, maarata inay dadweynuhu soo doortaan madaxdooda nasiib darro waa la gaari waayay koob iyo labaatan sano hase ahaatee muddaxereedkii dowladdan saddex sano ka hor ayaa la bilaabay barnaamijka dimuqraadiyeynta puntland jadwalkii doorashaduna waa uu degan yahay sidaa awgeed aragti bay dhiibteen isimadu dhahatay aragti sharciya maaha wixii sharciya unbaa laga raacaya go-aanka go-aan maaha eh, maaha eh, maaragtay kama duwana qof ra'yigiisa dhiibtay kama duwana dadweynaha reer puntland bay kala mid yihiin markay aragti siyaasadeed la dhiibanayo isma weeyaan waa maaragtay waa ixtiraamkooda way leeyihiin laakiin go-aan siyaasadeed ma laha ay ismadu marjac waxay u ahaayeen xarkii aasaaska ay ahayd puntland markii la aasaasay marjac xeerarka iyo shuruucda iyo dastuurka marjac u ah shaksi marjac uma noqon karo isimadu isu keenidii beeluhu markay isu imanayeen ee la shirayay ee la aasaasay bay marjac ahaayeen laakiin markii dawlad la dhisay qarameed la dhisay weliba ay ku xaran tahay saddex sano gudahood ha lagaga gudbo simadu inay marjac noqdaan waa laga kaaftoomay dhinaca siyaasadda beelaha ayay imaatay arrimahooda ay ku egyihiin kaasina wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda puntland oo ka hadlayay hadalka kasoo yeeray ismada ku dhaqan deegaanada puntland oo ahaa in doorashada qof iyo codka aysan xilligaa dhici karin wasiirka arrintaasi ayuu ku tilmaamay mid nasiib dara islamarkaana wuxuu sheegay in doorashada qof iyo codka deegaanada puntland ay ka dhacayso weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan la soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney dadkaygani waa xawaan caqligu waa fooraraa walae cid cidhaanta ma leh colaadda dhexdooda iyo inay carun daadiyaan ayaa camalkoodu yahay dhammaantood waa dad cola sidii cadow way islayn shabaabkuna way isku carin cid kala qabanaysa iyo suldaan lagu caymadiyo ugaas kala celiya ma leh waxay ceebtoodu tahay ciiddooda dugaagga degay inay ka cabsoonayaan alleelo gorgoro waxaa kaloo la yidhi qabyaalada waa lagu colooba curyaama cilad weeye baaso waaba waaba cadow la necab yahay war abdula waxaad kalad ka tagtay keligii cune waa lagu cadaabaa keligii cune waa lagu ciqaabaa calooshii wax boobtaa dibbay dibbay cirib xumaata war weli kala leeray imrigeed adduunyada waxa jira olyo nabade iyo nin hoolaale cawana kamay tegin eenkaynu ku ogeyn waalmadoyo waxaad ka tagsay moog tahay curyaankaba cagaluuma waayine caynkaa wax loo yidhi kuwa caraarayeeladan ina ku cilmi qaataan warwaaqlow adna calafka ku qoran una sheegi maaye lascanuud iskaylow warkalamaanay eh. adinkaaba sidii khawaarijtii reeraha isku diraye eh. maxaad ayaga ku eedaynaysaan warkalamaanay isu waa badan yihin waxaa kaloo la yidhi eh. nin cayra weligii ceeb kama fogaade caaway u darantee xaggee baan cuskada warkalamaanay war mahaysiine khawaarij ha lala diriro markii la yidhi ummaddii baa ibliis isku jaan qaaday war miyaan hore loo dhihin ibliiskee khawaarijtu waa wada shaqeeya warba wayagaaba ibliisasoo laguma ohan war kasta waad ku dhex orodaane rag ganacsataa oo culummada dhunsamrabi lagu dilay waxayna kala ahaayeen sheekh xasan diir shacade iyo maxamed xaliil maxamed ragcaana oo bulshadu ka xumaatana way ahaayeen dilkooda dadka magaalada deganina ma aysan hoyeen caradii ay falkaa ka qaadeen waxaa ka dhacay dhuusamareeb bannaanbax aad u weyn oon loo kala harin albaab ganacsina lama furin ayadoo falkii dhacay laga caraysan yahay mas-uuliyiintii bannaanbaxa ka qayb gashana waxay ballan qaadeen in sharciga la waafajin doono nimankii falkaa geystay waraabwaanguure markii falkaasi dhacay ka xumaaday wuxuu yidhi fariimaha khawaariij kuwa caawa fuliye fagaaraha ka geystee fidna huruday toosiyey ficilkay sameeyeen intaan iyaga lagu falin eh. miyaa nabad la filaya dimbiile mar baa la qabanna waatoo horuu yidhi nin wax dilay haddaan la dilinoo la sii daayo eh. waxuu doono waa inuu dilaasaa la dili waayaysan laymaari jarne aryaadaha waxaa kaloon dhihi lahay eh. dilaaga waa in la diilon la daynin waa la xowdiile dilayga waa in la diilon la daynin waa la xowdiile war dilkii ugu yaabka badnaa matabaanow ka dhacay dulmiyow ku bilowda daacadowna ku dhammaaday war sidee wuxuu jiraan dulmi daacad kuma dhammaan karee warba war badan maqal xaqii baa qabtay warwarkayga dhex gelinine eh. rag aana qabel u soo raadiyo u dilay eh. ayaa isla markii khashaas fuliyo kii dilay hore ka dilay war nimanku maxkamad xukun fulisay ma ahayne eh. falku si aan ku talagal ahayn ugu dhacay ilaahay ayaana xaq sooraho isla markiiba xaqii ka guday shan nimaa waxaa la yidhi isi soo raacday reer hebel aan nin ka soo dilnayna isu soo raaceen wiil ahaa gudoomiyaha dhallinyarada degmada matabaan oo derbi iska fadhiyo aan balaayo filanayn ayay shantoodii mid ka mida inta kor ka tusayna yidhaahdeen wakaasi soo dil kadibna inta soo ordayuu ninkii qaariji isagoo habaaska tuuraya hadda nin wax dilay waa taqaaniine ayaa kuwii soo diray waxay u qaateen ninkii la dili rabo soo fakaday kadibna isagii rasaas huwiyeen meeshii uuna ku ahaadoo ninkii uu soo dilay iyo isagiiba kalama dembayn hadda raggii dulmiga soo maleegaana qasqaasta fuliyey warkalmaanay waxaa la yidhi dembiiluhu intuu daaqayoon cidi dacwaynaynin warka iyo doodaha socdaa waa isaga daal warbo war ma haysaaniine bariga gobolka mudug dagaalka ka socda dad eheloo isku degaana walaalaahu u dhaxayaa haddaba aqbali karana ma ahan buntland haddee shabaab kudhima jooga maca daacishaa joogta xuutinina waa ku soo biidhay baa laleeyahay haddee balaayaa jidha cidda shidaal ku shubaysa garan maynee amba kula mid baanahaye aamu aryaadhaha inta gacanka xaqdaranu disha allah u naxariisto kuwa xaqdarrada wax ku dilayana waxaan rajayaha ciqaabtoora inay maraan muga anigu tala ahaan waxaan soo jeedi lahay dadkaan iswaada diilaayow inaad isdhayso waa danta dadkaan iswaada diil walaalaayow eh. inaad isdayso waa daantiin anina waliifaday dadka isdilow inoo era eh. isdaaya isdaaya isdaaya eh. walaalayaal soomaali hadday isdaaya isku daynayso waana uma dhimano nin walbaa gurigiisuu ka arkay foolxumada dagaalka sokeeye waxay u baahan tahay soomaalidu dowladnimo kale celisa maamulada dalka ka jirana waxaa laga rabaa dadkooda isdilaya in ay kala qabtaan maamulka galmudug foolxumadii la yaabay iyo caasimadooda ka dhacdayna waxaan leeyahay ha ka gambanina inaad gacanta ku soo dhigta haddaan dembiilayaashii fagaarihii ay wax ku dileenna lagu toogto haddii kale meesha fadhi ma yaalay ordaha ka taga war soomaalida wii xala dhuusa mareeb ka dhaca kuma cusbao weligeeday xaqdarra isku dili jirtay waxaa yaable oo dhaqan cusuba dagaalkii baraagaha iyo baadiye ka dhaca maxaa keena caasimadda war maalin dhaweeto odayaasha shirka jaraa'id qabtay oo dhahayay haddii aan arrinta xananbuura wax laga qaban xabbadaa dhici doonta ma la soo xiray kuwaas iyagaa ka dambeeya falka xala dhacaye waalma khawaariijtaa lacag soo siisay war odayaashii warkoodii oo kale waxaa ku hadlay sanatar cabdixakiin macalin marka meeshii cer laga filaya ceray ama ka timid wardhaga roob noqon weyday miya ilmo kiinkuwiinaya abuurkii dubay war kalmaane waxaa kaloo la yidhi eh. dhagarqabe haldoor leynayo tolkii dhinaca saarayo eh. ama dhaxal wadaag wada dhasho laga dhex faa'iido eh. soomaalidaba dhax lagu arkaa waana shay dhibae haddii shabaab laga dhammayn dhul iyo ciiddeenna labad laguba dhaansanahayo waa wax noo dhimane maantaan dhufays ugu jiraa inuu dhaqaaqaaye qof kastow dagaal iyo dhanka waa jahaad dhabaeh dhagarqabe aabesiyo halaqlama dhunkadaoo dhabta lagu qaad warwarka waa badiseena waxaan odhan lahaa wax inaad tarayso ma aha sama wadaagtaane walaalow walaalkaa ha oo wadha u noqon war dil oo doox nina kuma helo horaa loo yidhi war walaal isdili howaala waan hool yaraayo waleeri war raadiyo kulmiya waxaan ka maqli jiray xilliga colaadda aabbayaashu wiilashooday aasaan xilliga nabaddana wiilasha aabbayaashooda aasaan war waxaa la yidhi qabyaaladdu waa qarmuun qashin iyo niman waxgaran ayaa qabanqaabiya khiyaar looguma tashado war kalamaanay waxaa la yidhi markay quwa dareeyaan ayay qaxar abuuraane nolosha lagu soo qaqabay qaarna laga laaye eh. khasaaruhu markuu gaaro bay qaylo kiciyaane eh. haddii aan shabaabkii qasayn qulubma yeereene eh. deegaanadana qiiq kama kaceen aad u qaab darane dabka isuma qaateen dadaan qooni ka dhaxayne iyagaa isqabadsiin yaqaan qoysas wada wadayaalleh qabiilada intay isku diraan uma garqaadeene diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraabtaane qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlkii nebigiiye waa duul ilaahay qarribay iyo khawaariiji al-shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galaye qarni hore rasuulka ka digay sida qiraalka haddana waxa uu yidhi eh qofaan wax laga qaabino eh. qaylaysaaxaa lugu qanca eh. qofaan wax laga qaabino eh. qaylaysaaxaa lagu qancaiyada ku odhanaysa iyadu nacabkaagu aqalkaaga duminayo reer hebel inaga eega iyadaa ku odhanaysa iyadu nacabkaagu araxdaada jebinayo adna aabbaha gowrac iyadaa ku odhanaysaa iyadu nacabkaagu ubadkaaga qalanayo noqonkanu adeegayaaryaadhaha abwaan mustafa wuxuu heestaas ku soo gebagabeeya ummad yahay ilaahiinna inta aad aqoontaan qabiil aayihiisa aragnaya ka soo noqda war waxaa kaloo la yidhi argagixisadani carligeenni iyo ubadkeennibay usa ogayn inay ololiyaan ummad yahaykanka carag ba lagu ogaa inuu aarsadee al-shabaab ka jabay baaqiga hadiyo naga soo afjara inta soo hadhana naga soo afjara waar wallaweynay war ma haysaane somalilan haddaannu nahay waxaannu gacanta ku dhignay toban nin oo ajaaniib ah inay argagixisan yihiinna aad baannu uga shakisannahay dhalashada marokay wataan baana la yidhi dee waynay iska wataane suuriya bakistaan bay ka soo kala jeedaan baa la yidhi ay ka yimaadeen afganistaanna aad baanu u filaynaa dee somalilan laguma dhex duuman karo eeyo tababaran bay kaysatay warwaaqlow eeyaha odagaan qaraabano ku ugaarsan jira ay kala baraye waxay u kala baxaan uu yidhi afar midka koowaad waa gadawaalli indhabus majaduf iyo qoorseef marka afartaan nuuc kuwa adkaysateen waa jaadkee waar kuwani waa saraakiilo way tababaran yihiin warbo warmahaysaan ina madaxweyne deni ciidankii uu casubay hoolka madaxtooyada ku qaabilay haysana hadda waa la qada waa dhiirigeliyo waa la ciyaaray halla diyaargaroobana waa yidhi hadda koonfureedna waa u xireen goortii dambe uu khudbeeyena wuxuu yidhi haddaan reer buntland waa jecallahay dimuqraadiyadda dadka soomaalida ugu horrayn haddaynan noqonno waa lagama maarmaan sababtoo hooyada federaalku de waa annaga war bashiiroo buntland miyaa qaatimo lagu bedelin warbow taylah baa kaa odhanahayee kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay ma afka miyaa ka dhacay wargeetimirkii miyaa laysla tegey war maysamadii baa ku soo baxay war ka dhex tolotay warkalamaanay war mahaysiine madaxweynihii hore galmudug danjire maxamed axmed caalin waa xijaabtay allah u naxariisto madaxdii galmudug soo martana waa kii labaadoo geeriyooda waxaana ka horreeyey madaxweyne danjire keymiko waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyey madaxweynayaashii kale galmudug sida madaxweynaha hadda talada haya axmed cabdikaaliyo qoorqoor madaxweynihii hore axmed ducaale geellaxaaf madaxweynihii hore cabdikariin xuseen guuleed iyo madaxweyne senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid dumarkuu ka tegey iyo daymada aruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsi allahayow ow ka deeqsii amiin allahayow fariimahaas iyo xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo